بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات طبعا إيشان إلى آيات لباطن إيشان suuratu yuunus aayaddii hore waxay ahayd walaqad ahlakna alquruuna qarniyaalkii baan halaagnay min qablikum idinka horreeyey lamaa dalamuu markay dulmi sameeyeen oo dembi la yimaadeen wajaa-athum ay u timid rusuluhum rusushoodu bilbayinaati xujooyin cadcad wamaa kaanuu ma ayna ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeya ma noqonin kadaalika sidaasaanu najiye u abaalmarinaa alqowma almujrimiin qolada dembiilayaasha ah uma jacalnaakum idinka waxaan idinka dhignay ummatmuxamadiya khalaa'ifa kuwa ku dambeeya ku hadhay filardi dhulka min bacdihim iyaga dabadood maxaa dhulka ugu hadheen linandura inaan eegno kayfa tacmaluuna saad camal fashaa wadaa tutlaa markii lagu dul aqriyo calayhim kuwan mushrikiinta a dushooda aayaatuna aayadahayaga bayinaatin iyagoo cadcad oo qaala aladiina kuwii waxay dhihi laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaa'ana la kulanka yaga oon aakharaba rabin iti la kaalay biqur'aanin qur'aan la kaalay oo kayri haadaa kan kayrka ah ow badilhu bedel oo nidaamkiisa wax ka bedel qul waxaad ku tidhaa maa yakuunu lii iima sugna an ubadilahu inaan wax ka bedelo min tilqaa'i nafsii in attabicu ma raaco ilaa maa yuxaa ilay wixii lii waxyooday mooyaane inii anigu akhaafu waxaan ka baqi in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yawmin maalin cadaabkeed cadiimin oo weyn markii qur-aanka lagu dul aqriyo aayadihii lagu dul aqriyo kuwa aan aakhiro rajaynaynin alla inay la kulmaan aan rajaynaynin waxay dhihi qur-aankan qur-aan aan ahayn ku bedel qur-aankan qur-aan aan ahayn keen ama wax ka bedel ku sameeyo ilaahyaha caydooda iyo naarta iyo jannada iyo xisaabtanka iyo waxaa wax ka bedel marka waxaad ku tidhaa baa layidhi anigu awood uma lihi jahadayda kama bedeli karo waxaan la socdaa anigu marba wixii lii waxyoodaan raacaa haddaan alla caasiyana allah cadaabkiisaan ka baqi nabiyllaahi maxamed ba hadduu alla caasiyo cadaabkii ka baqi ma caasiya iyo nabigu waidaa tutla markii lagu dul akriyo calayhim dushooda aayaatuna aayadahay bayinaatin oo cadcad oo waadixa qaala aladiina kuwii waxay dhihi laa yarjuuna aan rajo ka qabin oon ku talagashanayn liqaa'anaa la kulanka yaga iti la kaalay maxamedow biqur'aanin qur'aan la kaalay oo kayri hadaa kan kayrka ah gebi ahaanba qur ka qaad meesha ku kala keen ow badilhu qur-aanka bedelo isbedel ku samee meelaha annagana taabanaya iyo meesha naarta iyo cadaabkii waxaa ka saar qul waxaa tidhaa maa yakuunu lii iima sugna aniga iimana banaana an ubadilahu inaan bedelo min tilqaai nafsii naftayda jahadeeda in attabicu maa attabicu ma raaco ilaa maa yuxaa ilaya loo waxyooday mooyaane aniga xaggayga inii anigu akhaafu waxaan ka baqin casaytu rabbi rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yawmin maalin cadaabkeed cadiimin oo weyn qur-aanka wax bedel ku samee bay yidhaahdeen munaasab ahaan waxaan sheegaynaa qur-aanka ma la tarjumi karaa qur-aanka xuruufta carabiga lama tarjumi karo oo bilmatal xuruuf latiniya ama noocaasa laguma bedeli karo waa mamnuuc alifba lama bedeli karo alfaada qur-aankana lama bedeli karo oo isbedel laguma samayn karo lama tarjumi karo haddii qur-aanka lagu dul akriyo way beeninayaan sidaas lama dhihi karo macnihiisa waa la tarjumi karaa oo dee adduunkaoo dhan baa qur-aanku u siman yahay qolo walba luqay leedahay laakiin waxaa shardi ah ninka tarjumaya labada luqo inuu yaqaano luqada carabiga iyo tuu ku tarjumaya labada waa inuu yaqaano isla markaana tafsiir sunni ah uu ka tarjamo tafsiir sunni ah isagu toos inuu qur-aanka u abaaro suu doono u fasira maaha tafsiir sunni ah waa inuu ka tarjamaa tafaasiirtu waxaa la yidhaha atafsiir biriwaaya atafsiir bidiraaya tafsiiru ishaara adu way badan yihiin waxaa ugu fiican atafsiir biriwaaya ibnu kaiirka haayatulbayaanka liabari baqawiga kuwaasaa tafsiir biriwaaya waa wixii nabigu fasiray saxaabadu fasireen taabiciintu fasireen tafsiir bidiraaya waxaa u fiican ibnu cadyaha iyo qurdubiga iyo kuwaasa fiican markaas qur-aanka tarjamadiisuna waa sida qul waxaa tidhaa nabiyullaahi maxamedow low shaa allaahu alla hadduu doono maa talowtuhu ma aqriyeen calaykum dushiina kuma aqriyeeno imaba direen hadduu alla doono walaa adraakum idinmana ogeysiiyeen bihi qur-aanka idinma ogeysiiyeen alleh faqad labistu waa nagaa fiikum dhexdiina cumuran muddaan ku min qabli qur-aanka zaman dheer baan idinla joogay falaa tacqiluuna miyadaan garanayn bui waxba waxaad ku tidhaa baa layidhi haddii alla doono igumaba soo dejiyeen imaba bareen idinkan idinma ogeysiiyeen allah sidan doonay midda kale muddo dheer baan idinla noolaay waxaanoo kale miyaad ugu aragteen maxamedulamiin baa loo bixiyey saasaa loo yaqiinay waxay heedhaqle markii uu abuu sufyaan uu weydiiyey hadda koorow wax beena ma ku ogaateen maybaydin wax beena kumaanaan ogeyn buu yidhi war in badan baa idinla joogay wax kale miyaad waxaan oo kale miyaad ugu maqasheen miyaanse meel u xidhay macid baa wax bartay umigaasaan ahay haddaan maca dalik maad la timaadaan haddaan anigu la imin idinku maad la timaadaan way macnihi qul waxaa tidhaa low shaa allahu alla hadduu doono maa talowtuhu ma akriyeen qur-aanka calaykum dushiina kuma akriyeen walaa adraakum allana idinma ogeysiiyeen bihi qur-aanka faqad labistu waan ku nagaa fiikum dhexdiina cumuran muddo dheer ay zamanan oo min qablihi qur-aanka ka horeysay waxaa igama idin maqal afalaa tacqiluuna miyadan waxa fahmayn inaanu anigu waxba keeni karaynin ma waydaan garanayn faman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan miman dad iftaraa ku been abuurtay cala allaahi alle kadiban been oo yidhi wuu isoo diray oo rasuul baan ahay aw kadaba beeniyey biaayaatihi alla beeniyey inahu shaniga jiraa waxaa weeye laa yuflixu ma guulaystaan almujrimuuna dambiilayaashu marka nabiyullaahi maxamed wuxuu leeyahay oo sidan loogu afgeliyey qofkii alla kee been ku abuurtay inuu xun yahay baan ogahay wey marka say u dhici kartaa inaan alla ku been abuurto oo wuxuuna ii waxyoon ii waxyooda aandhafa anoo taa og ma dhici karta wey faman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan minman dad iftaraa ku been abuurtay cala allahi alle kadiban been oo isagoon rasuul ahayn alla isoo dira yidhi ow amase kadaba beeniyey biaayaatii alla aayadihiisa beeniyey inahu shaniga jiraa waxawey xaalada jirtaa waxaa weeye laa yuflixu ma guulaystaan almujrimuuna dambiilayaashu yacbuduuna waxay caabudayaan kuwa qur'aanka diidan min duuni illaahi alla keyrkii maa shay laa yaduruhum aan dhibaynin haday wax ka bi'iyaan walaa yanfacuhum aan wax taraynin haday siduu ay yidhaahdeen yeelaan wayaquuluuna waxay dhihi haaulaai kuwaasi shufacauna waa kuwii noo shafaaco qaadaya cinda allaahi alla agtiisa qul waxaad ku tidhaahdaa baa layidhi atunabiuuna allah ma allaad uga warbixinaysaan bimaa shay laa yaclamu uuna ku ogey fi samaawaati walaa fil ard kuwan aad leedihiin way noo shafaaco qaada waxbay tari karaan wuxuuna alla samadii ardada ku ogeyn miyaad u warramaysaan de wuxuuna alla samadii ardada ku waa nasahan yahay watacaala waa sareeya camaa kii yushrikuuna ay u shari yeeleen alla waxaan ahayn ay caabudi waxaa ka mida ah waxay caabudayaan waxaan wax dhibaynin hadday diidaan waxna anfacaynin hadday yeelaan mustaqbalka waktigaad la joogto waxa wax kuu tari waaye ma mustaqbalba wax kuu tari kuu shafaac qaadi markaad la taagan tahay wax kuma tari kareen weliba mushrikiintu waxa ay doonayaan asnaamtay u jeedaan marka sanamkaasi iyo waxaa la caabudaayay ama ama dad ha ahaada bani aadama dad ha ahaado bani aadama ama qori ha ahaado ama qubad ha wuxuu dooni ha ahaado wax wixii alla sokadii nafci laga raadiyo wey inagu hadda waynu isu joognaa nafci waa isweydiisan karnaa laakiin wax alla mooye cid kaloo bixin kartaa jirin ka aad ka raadsatay waad caabuday wey ducadan cibaadadan waxaa ka mid a adducaa nabigaa yidhi adducaa muxu cibaadaat waxay caabudayaan min duuni alla kayrkii ama alla sokadii maa shay laa yaduruhum aan dhibaynin hadday diidaan walaa yanfacuhum aan anfacaynin hadday yeelaan wayaquuluuna waxay dhihi haaulaai kuwaas aanu baryaynaay shufacaauna kuwii noo shafaaco qaadayay weeye cinda allaahi alla ergeynaya miyay u karaa qul waxaa tidha atunabbiuuna allah ma allaad uga warramaysaan bimaa shay laa yaclamu uuna ogeyn fi samaawaati samada ku ogeyn walaa fi lardi uuna ku ogeyn subxaana allah wuu nasahan yahay wa tacaala waanu ka sarreeyaa camaa ka yushrikuuna ay u sharig yeelayaan wamaa kaana annaasu dadku ma aha ilaa ummatan jamaaco waaxidatan oo keliyaho isku fikrada mooye fakhtalafuu way iskhilaafeen marka waxaa la isku raacsan yahay ummaddaasi dadka islaamnima lagu wada dhalay fitra islaamiya yaa lagu wada dhalo alla ku abuuray fakhtalfuu way isdiideen markii waxyigii iyo qolana diiday qolana yeeshay walowlaa kelimatun kelima haddaanay jiri lahayn sabaqatu oo ah dadka inaan dembiga durba lagu soo dadejinina oon ciqaabta durba lagu ridin haddayna taasu horeyn lahayn laqudi baynum waa la kala xukumi lahaa fii maa shay fiihi dhexdiisa ikhtalfuuna isku khilaafeen allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay dadku isku hal fikrad bay ahaayeen isku nooc bay u dhasheen kulli cala alfitra lagu dhalay qol markii cilmiga la soo gaadhay yay iskhilaafeen marka allah horey wuxuu u xukumay inuuna ciqaabta dadka ku soo dadejinin taasu haddaynay jiri lahayn waa hore laidinkala xukumi lahaa oo qolo wali waxay mutay lagula mucaamaloon lahaa wamaa kaana naasu dadku ma aha ilaa ummatan ummad mooye jamaaca waaxidatan keliya fakhtalafuu way iskhilaafeen walowlaa kelimatun kelima haddaanay jiri lahayn sabaqad horeysay min rabbigaa rabbigaa xaggiisa ka horeysay oo ah kelimadaasi inaan la ciqaabin durba dadka laqudiya baynahum waa la kala xukumi lahaa fii maa shay fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna isku khilaafsan yihiin wayaquuluuna waxay dhihi dadkaa mucaanidiinta ahi lowlaa unzila hallaa maa lagu dejiyo calayhi muxamed aayatun birabbihi rabbigiimaa lagaga soo dejiyo faqul waxaa tidhaha inama alqaybu waxa maqan lilaahi allay u sugnaatay anu mucjideed kumaba shuqulihiba fantadiruu suga sida wax u dhacaane alla xukumo inii aniguna macakumicina min almuntadiriina kuwii sugi baan ahay car ninkan maxameda mucjizo lagu dejiyay yidhaaheen sida ushii nabi muuse iyo hashii nabi saalax iyo wax saasa meelaha mararka qaarkood guri dahaba muu dhisto hadduu wax tarayo uu sidaa yeelo ma malaaig la socoto marka allah wuxuu leeyahy waxaad ku tiraa waranu de qaybka ma ogi qaybka alla ku shuqle mucjizada goortuu keeniy goortuuna keenayn isagaa og laakiin aan ka warsugno sida alla wax u xukuma aan ka dhursugno wey allah xukunkiisii soo socdaay wayaquuluuna waxay dhihi lawlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiyo caleyhi nabiyullaahi maxamed aayatun mucjizad oo min rabbihi rabbigii ka ahaatay faqul waxaa tidhaa inama alqaybu waxa maqani lilaahi alluu u sugnaaday anu kuma shuqulli wax maqan fantadiruu suga sida wax u dhacaan amarka ilaahay suga inii aniguna macakum idinka maciin min almuntadiriina kuwa sugi baanahay aan ka wada dhul sugno waidaa adaqna naasa dadka markaan dhadhan siino raxmatan raxmad min bacdi daraaa dhib kadib abaar kadib jiro kadib daradaasoo masadhum taabatay idaa lahum waaba iyaga oo uu u sugnaaday makrun khiyaano fii ayatina ayadaha iyaga ay khiyaanayaan oy diidayaan oo beeninayaan qul waxaa tidhaa allahu allah asracu ka degdeg badan makran khiyaano uqabadka khiyaanaday sameeyeen inuu u qabto allah ka degdeg badan oo waxaa makri ciqaabta makri loogu magacaabay meelayna ogeyn buu alla ciqaabta kaga keeni iyagoo barwaaqaysan oo isdhigtay oo isleeyihiin waad noolaanaysaan bay aayar dhinacan kale kaga iman ina rusulanaa rusushayadu oo malaa'igta ahi yaktubuuna way qori maa tamkuruuna waxaad khayaano samayseen haddii dadku iyagoo barwa iyagoo dhibaataysanoo dhibaato haysato haysato raxmad la siiyo dhibaato ku dhacday markaaba ay raxmadda helaan waaba khaaimiin aayadihii bay khayaani way beeninayaan daayad bay ka fidinayaan allah makrigiisaa ka makriga allana waxa weeye meelayn ogeyn baa ciqaabta laga keeni rusushii uu alla soo diray oo malaa'igta ahaydna waxaad makriyeysaan waa idinka qori neefta xataa la qori iyo aninka taaha xataa la qori marka waxa weye inaga waa digniin layna siinayo waxaasoo dhan baa ku agtaagan oo wax kaa qori adiga laftaadu is ilaali wey qoladaa keliya ma is ilaali wey alla wax kaa qoraye waidaa adaqna naasa dadka markaan dhadhansiino raxmatan raxmad min bacdi daraaa dhib kadib masadhum taabatay jiro abaar colaad dhibaato kadib baa raxmad la siiyey idaa lahum waa iyagoo isku markiiba usugnaaday idaad shujaiya laydhaah isla markiiba waa iyagoo usugnaaday makru khiyaano fii aayaatina aayadaha iyaga ay khiyaanayaan oy ka soo qul waxaa tidhaa allaahu allah asracu ka degdeg badan makran xagga ciqaabta uu makrigiina idinka ciqaabayo maylaydaan ogeyn buu idinkaga iman ina rusulanaa rususha yadu oo malaa'igta ahi yaktubuuna way qori maa tamkuruuna waxaad khayaanaysaan huwa alle alladii allah wey yusayirukum idin socodsiiyey fi lbari bariga baadiyaha aan badda ahayn markaad ahaydeen filfilki doonta wajarayna doonyuhu ay la socdaan bihim dadkii la socdaan iltifaat baa la yidhaha xagga balaaqada iltifaat baa la yidhaha isagoo khidaab lagu jiray yaa qaybo loo leexday iltifaat baa la yidhaha macnay samayn huwa alle aladii allah wa yusayirukum idin socodsiiyey fi iyo albaxri labadaba oo barigana gaadiid iyo geel iyo dameeraad fuulaysaan baxrigana doonyaad fuulaysaan hataa idaa kuntum markaad ahaataan filfilki doonta dhexdeeda wajarayna ay doonyuhu la socdaan bihim iyaga biriixin dabayl ay kula socdaan ayibatin wanaagsan ilinberigaa dabayl baa wax wadi jirtay haddama toor baa wade oo wafarixuu ay ku farxaan bihaa dabayshaa wanaagsan ee doonta u raaxaysa jaadhaa ay u timid riixun dabayl caasifun oo xoog badan wa waxaa u yimid almawju mawjadii badda min kulli makaanin meel walba dhinac walba wadanuu waxay u maleeyeen anhum iyagu uxiida bihim in la koobay danuu waxay u maleyen anhum uxiida bihim in la koobay bay u malayn oy sidaa markay noqoto dacwullaha alle baryaya mukhlisiina xaalay u badhaxtiri lahu alle addiina cibaadada u badhaxtiriya baryada oo maxay dhihi ilan jaytanaa haddaad allowna nabadgeliso mid haadihi balaayadan haddaad nabadgeliso lanakuunana waxaanu ahaan min ashaakiriina kuwa shukriya baanu ahaan allah subxaanahu watacaala allah biqudratihi bad iyo baxriba waa ka idin socotiiyo gaadiidka idinku wada markay doontu idinla socoto oo dabayl wanaagsan ay idin waddo ood faraxdaan waxaa idiin iman dabayl caasifo ah mawjaddaa dhinac walba ka iman waxaad hubtaan inaad markaa laydinku kooban yaho dhinac walba laydinka jiro markaasay alla baryaan mukhlisiina lahudiin marka gaaladu hadday mukhlisiin noqdaan cibaadada markay baryada ikhlaas ka dhigaan waa la aqbali waxay dhihi allow haddaadna nabadgeliso dhibkan maanta naga nabadgeliso waxaan ahaanaynaa min ashaakiriina kuwa shukriya huwa aladii yusawirukum fi lbari waalbahri yusayirukum hataa idaa kuntum markaad tihiin filfilki doontii wajarayna bihim ay la socoto doontu biriixin dabayl ay kula socoto dayibatin wanaagsan oo farixo ay ku farxaan bihaa dabaysa jaadhaa ay u timaada riixun dabayl caasifun xoog badan wajaa'ahum lmawju mawjaduna kaga timaado min kulli makaanin meel walba oo wadanuu ay u maleeyaan anahum iyagu uxiida bihim in la koobo dhinac walba laga jiro dacwullaaha allay baryaa mukhlisiina iyagoo u badhax tiri lahu alle addiina cibaadada u badhax tiri waa baryada wey cibaadada la sheegi maxay dhihi lain anjaytanaa min ashaakiriina kuwa nicmadaada ku shugri oo muwaxidiinta ah falamaa anjaahum markuu nabadgeliyo idaahum waaba iyagoo isla markiiba yabquuna dalbaya fi lardi dhulka dhexdiisa bikayri lxaqi xaq keyrkii bay dhulka dhexdiisa ku samaynayaan falamaa anjaahum markuu nabadgeliyo idaahum waaba iyagoo yabquuna fasaadin oo la dalbi fi lardi dhulka dhexdiisa bikayri lxaqi xaq waxaan ahayn oo been ah oo gardaraa oo dhiba marka allah wuxuu le yaa ayuhanaasu dadkiyo inamaa bakyukum calaa nafsikum naftiina dushiisa wey wixii dhibahee dulmigaa ka yimaada dushiinu saaran yahay mataaca alxayaati dunyaa wey ee adduunyada aad ku dhex nooshihiini waa nolol dhow oo hadda dhammaanaysa matacnaa lakum waan idiin raaxayni baa meeshaa ku jirto mataacayaatidunya waa masder mataaca alxayaati dunyaa noloshaan dhow baanu idiin raaxaynay uma ilaynaa xagga iyagaa marjicukum makaanu noqodkiinu ahaaday fa nunabiukum waanu idinka warbixin bimaa shayga kuntum aad hayn tacmalun kuma camal falo waa laidinka abaalmarin wey waa laidinka abaalmarin wey yaa ayuhannaasu dadkiiow inamaa bakyukum dulmigiin calaa anfusikum naftiina dusheeda wey idinku wax idin yeeli mataaca alxayaati dunyaa noloshaan dhow raaxadeedii baan idin raaxaynay markaan idin noolayneen wax idin siinay uma ilaynaa xagga marjicukum makaan noqodkiinu ahadayo fa nunabiukum waanu idinka warrami bimaa shay kuntum aad hayn tacmaluuna kuma camal inamaa mahalu lxayaati dunyaa noloshaan dhow sifadeedu waxaa weeye kamaain biyo oo kale anzalnaahu aan ka dejinay min asamaai biyaha aan ka dejinay samada oo fakhtalada ay isku darsameen bihi bilmaai biyaha sababtooda nabaatul ardi dhulka nabaadkiisu oo isdhex yaacay ilan markay biyuu helaan wuu iska soo wada dhexbixi nabaadkaasoo mimaa ka mida yakulunaasu dadku ay cunaan hibaartii iyo midhihii walancamu xooluhu ay cunaan cawskii iyo caleentii xataa idaa akhadat ilardu dhulku markay ardadu qaadatay oy ku sifowday zukhrufahaa quruxdeedii uwazayanad ay wanaagsanaatay oo wadanna ay u maleeyeen ahluhaa dadkeedu annahum iyagu qaadiruuna inay karaan calayhaa calaa xasaadihaa goosashadeeda ay karaan ataahaa waxaa u yimid amrunaa amarkayagiibaa u yimid leylan habeen aw nahaaran ama maalin fajacalnaahaa waxaan ka yeelnay raashinkii iyo wixii wada baxay xasiidan ku la gooyey kaalam taqna sidii iyadoona ahaninba bilamsi shalay kadaalika sidaasaanu nufasilu u kala cadaynaa alaayaati aayadaha liqowmi qowm yatafakaruuna fikirayo dee caqli ku jiro adduunyada waxaa lagu sifeeyey maselka qaarna waxaa weeye hadal aada u cajiib badan wey oo masal la yidhaahdo adduunyadu waxay la mid tahay biyo da-ay oo samada ka da-ay oo biyihii sababtooda nabaadka dhulku isdhex yahay intee nabaad baa soo bixi oo isdhex yaacsan nabaadkaasoo wax dadku cuni wax xooluhu cunaanba midhihii iyo timirtii iyo gallaydii iyo wixii baa xooluhu waxaa daaqii iyo wixii o dhan bay cunayaan markuu dhulku uu qaatay oo ku sifoobay quruxdiisii oy wanaagsanaatay dadkeedii waxay u maleeyeen oo dadkeedii u maleeyeen inay goosan karaan hamadayba baa habeen u yimid ama dabayl baa maalin u khalaas inamaa masalulxayaati dunyaa noloshaa dhow sifadeed kamaa in biyo oo kale weeye anzalnaahu aan dejinay min asamaai samada ka dejinay oo fakhtalada uu isku darsamay bihi bilmaai biyaha sababtooda nabaatul ardi dhulka nabaadkiisii isdhex yaacay dhabaadkaasoo mimaa kii ka mida yakulu naasu dadku ay cunaan walancaamu xooluhu cunaan xataa idaa akhadat alardu dhulku markuu qaatay ardadu qaadatay zukrufaha quruxdeedii oy ku sifooday wax qurux badan owasdayanad ay wanaagsanaatay wadanna ay u maleeyeen ahluhaa ardada dadkeedii anahum yuqaadiruuna inay awoodaan calayhaa calaa xasaadiha zarcigaa iyo alaabtaa goosashadooda ataaha waxaa u yimid amrunaa amarka yagi leylan habeen oo nahaaran maalin sabayl baa u timid hadada tigtiga waagii hore markay karantii xagaagii iyo tahay bankan uu qalali jiray adoo dhex taagan fajcalnaaha waxaan ka yeelnay xasiidan tulla gooyo salka laga jaray kaalam taqna iyadoon ahaaninba bilamsi shalay meesha iyadoo shalayba wax ku olinoo kalay noqon kadaalika sidaasaanu nufasiru u alaayaati aayadihii liqoomi qoomiga tafakaruuna fikiray ila ninkii fikir laho caqli unbaa wax kala garan wallaahu alla sidiisaba yadcuu wuxuu ugu baaqi dadka ilaa daari salaami mafcuulkii baa go-an khalqigiisa wuxuu ugu baaqi markuu leeyahay rususha hala raaco diinta hala raaco daartii nabadgelyada loogu baaqi waa jannadii wallaahu alla yadcuu wuxuu ugu dhawaaqi ilaa daari salaami buu khalqiga ugu yeedhi war wadadaa nabiyullahi maxamed maruu leeyahay wayahdii wu hanuunin man yashaa qofkuu doonana ilaa siraadin jid buu ku hanuunin mustaqiimin oo toosan jidka mustaqiimkaa ah waxaa luqada la yidhaah jidka ugu toosan oo toobiyaha ah oo jidad kale oo qalqaloocan ama warwareegaan ay dhinacyaha ka yihiin jidka mustaqiimkii waa ka waa jidkii toosana quraankii iyo diintii baa jid toosan laga dhigaya wallaahu alla yadcuu wuxuu ugu yeedhi dadka ilaa daarisalaam marka qur-aanka laynoo aqriyey axaadiistii nabiga laynoo sheegay culimadu ina wacdiyeyso daartii jannada lainoogu yeedhi meel kale ma aha way haddii alla wuu hanuuniya man shaa qofku doonana ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosan yuu ku hanuunin hanuunkana allah baa haysta ilaahay baynu ka baryaynaa inuu ina hanuuniyo wallahu